subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo isniin ah taariikhdana ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha kow iyo labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dhismo weyn ayaa ku dumay guryo ay markaasi degnaayeen dad shacab ah kuwaasi oo ku yaala ee eh, degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana ka dhashay ilaa dhimasho gaaraysa saddex ruux oo haween ah isla markaana eh, ay ka mid ahayd haweeney umul ah eh. sida ay sheegeen goobjoogyaasha maamulka degmada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka ayaa halkaasi gaaray wararkii ugu dambeeyey dhismaha ku dumay degmada kaaraan guryo ku yaala ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka falqaynta aad ku dhegaysan doontaan muddooyinkii ugu dambeeyey laamaha ammaanka gobolka banaadir waxay ganacsatada ku amreen in ay markaasi kaamirooyinka qarsoon ay ku xiraan goobahooda ganacsi iyadoona maleeshiyada al-shabaab ay arrintaasi eh, si kul ugu soo horjeesteen isla markaana goobaha ganacsi qaarkood ay ku xireen qaraxyada miino kuwaasi oo ay qaarkood burburiyeen taliy ku-xigeenkii hay-adda taliy ku-xigeenkii hore ee hayadda adda nisa cabdisalaan ayaa hay-adaha amnaanka ugu digay in markaasi ay iibsadaan ama ugu baaqay inay iibsadaan kaamirooyinka si ay goobaha si ganacsi ugu xidhaan oo culayska ay ka qaadaan ganacsatada isla markaana maadaama eh, kaamerooyinkaasi ay yihiin kuwa qaali ah oo ganacsatada aysan qaarkood awoodin waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doona waraysi arrimahaasi ku saabsan xubintii kalmaan ayaa sidoo kale qaybka ah barnaamijka falaqaynta wararka waa mar kale iyo falaqaynta Be Russian, Russian, Russian. करे Rob heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddii aagno degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda sance ee degmadaasi xalay saqdhexe waxaa derbi weyn uu ku soo dumay guryihii ku hoos yeelay kuwaasi kaasi oo khasaare xoogan gaar khasaare xooggan ay ka dhalatay ugu yaraan saddex qof oo haween ah ayaa ku geeriyooday oo mid ka mid ah ay tahay umul isla markaana ee eh, eh, derbigaasi isaga laftiisa uu dhismo ku socday sida ay sheegeen dadka deegaanka oo laga rabay in dabaq weyn halkaasi laga dhiso laakiin xalay saq dhexe ayuu derbigaasi dumay wuxuuna ku kordumay guryihii ku hoos yeelay oo ay markaasi dad ku hoos noolaayeen dhacdadan ayaa ka dhacday degmada kaaraan gaar ahaan xaafada sanca ee degmadaasi waxaana dhintay ilaa saddex haweenay sida ay goobjoogayaasha sheegeen dadka deegaanka ayaa arrintaani la yaab ku noqotay waxaana halkaasi iskugu soo baxay guud ahaan shacabkii ku dhaqnaa xaafadda sanca ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir maamulka gobolka maamulka degmada kaaraan oo guddoomiyaha hogaaminayo ayaa goobta gaaray laama ammaanka waxaana halkaasi sidoo kale laga soo badbaadiyay dadka wali ku hoos jiray dhismaha ku dumay iyadoona khasaaraha uu ku egyahay geerashada saddexda qof ee markaasi haweenka ah ee ku geeriyooday dhismaha kusoo dumay mid ka mid ah dadka deegaanka oo idaacadda kulmihii la hadlay ayaa inoogu warbixiyey khasaaraha ka dhashay ee dhismaha kusoo dumeeyey guryaha degmada kaaraan qaybta u dhow sanco waxaa saaka ka dhacay guri la wareejiyey derbigiisa la wareejiyey konton sano ku dhawaad wareegsanaayay guriga ka dhisanayeen cid meeshaana markaasay waxay sameeyeen carra buuxis carra qoyaane iyan baabuur kula shubeen oo kula shubeen ku riixeen annagana salka dambaan ka saarnayn ilaa ay amarkiis annaga annagoo hurdayno dumiska suu bilaabay oo salaada ka baxno guriga ku laabanay cid nagu dheganay saddex gabdhoodaa ku dhimatay annagana laba qolaa naga duntay laakiin wax nama gaarin anaga waafakan laakiin cidda nagu xigtaa saddex qof ku dhimatay marka guriga ma muxuu ahaa ma derbiyaa dumi ma dabaq miyuu ahaa muxuu ahaa guriga derbi wareegsan oo markaas in guri kale laga dhiso la rabay oo la cara buuxinayo u ahaay derbiga wareega duqow ahaay asagaasaa caro lala beegsaday caro tiro badanaa lagu shubay qoyaana caradii gadaal u haraasata guryihii ka dambeeyu ku fadhiista ma garat dhibaatada marka saddex qofoo meyda waayo dhaawac ma jiro iyo laba guri oo duntay waaye meesha oo carada lagu shubaayo salka ka dambeeya guryo ku yaalo baaco lamayiriya waayo caradii a lagu geeyo derbigii taagnaayoo duqahayo caradi lagu geeyaa isla guuriyeen guriga ka dambeeyay ku fadhiisteen marka wuxuu ahaa qof ka mid ah dadka deegaanka oo inagu warbixinayay khasaaraha ka dhashay derbi weyn uu kusoo duumay guryo ku hoos yeelay iyadoona arrintaani haatan maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha ammaanka ay ku guda jiraan iyadoona sidoo kale ee halkaasi ay saxaafadda tagtay oo dadka deegaanka oo dhibaatada gaartay ee waraysiyo kala duwan la yeeshay weliba waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka ee muddooyinkii dambe laamaha ammaanka gobolka banaadir ayaa waxay ganacsatada ku amreen in ay markaasi goobahooda ganacsi ay ku xiraan kaamirooyinka qarsoon waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ee kusoo badanayay qaraxyada miino oo ay goobaha ganacsi ku xirayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab kuwaasi oo la sheegay ee goobihii lagu xiray kaamirooyinka qarsoon ay qaraxyo la beegsadeen afhayeenka booliiska oo maalmo ka hor warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ay camar tahay markaana ganacsatada loogu baahan yahay in ay fuliyaan hase yeeshee ganacsatada ayaa arrintaani walaac ka muujiyay waxayna markaasi qaarkood sheegeen in ay dhibaatooyin badan la kulmayaan hase yeeshee saraakiisha dhanka laamaha saraakiisha dhanka amniga ku takhasusay ayaa waxa ay leeyihiin in loogu baahan yahay laamaha ammaanka ama saraakiisha amniga gobolka banaadir inay kaamerooyinkaasi ay soo gataan oo iyaga laftooda ay ku xirtaan goobaha ganacsi ay kaga shakisan yihiin ama meelaha muhiimka ay kaamerooyinka ku xirtaan taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaam guuleed oo la hadlay ee radio kulmiye ayaan arrintaasi wax ka weydiinay iyo dhibaatooyinka ay markaasi la kulmayaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in arrintani lagu baahan yahay in ay hay-adaha amniga ay iyaga kaamirooyinka soo iibsadaan oo ay ku xiraan goobaha ay markaasi u baahiyeen sidoo kale waxaa qaali noqday eh, kamiradaasi oo lagu amray ganacsatada in ay markaasi ku xiraan eh, goobahooda ganacsi waa muhiim horta sideeda markay timaado amni amniga waxawaaye mas-uuliyad wadareed wada saaran shacab iyo dowlad intaba marka iskaashiga dowladda iyo shacabka eh, wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa sugidda amniga laakiin ganacsatada soomaaliyeed ee maaragtay magaalada muqdisho joogta haddii ay ayaga gashanayaan si iskooda oo rabitaankooda ay u samaysanayaan kaamarooyin waa wax fiican laakiin in dowladda iyo maamulka gobolka banaadir hay-adaha amniga ay ku qasbaan inay ayaga samaystaan oo ay soo soo saaraan maaragtay gashtaan banaanka ganacsigooda waa ma aha arrin maaragtay sharciga waafasa ma aha ganacsatada waxay bixiyaan canshuur ay bixiyaan dowladda la rabaa marka inay iyada qalabkeeda la timaado oo banaanka ganacsiga ay ku xirato kaamerooyinka si haddii faldambiyad uu dhaco eh, maaragtay loo tixraac loo helo loo dabagalo lasoo qabto eh, maarata haddii ahaan lahaayeen burcad iyo haddii ahaan lahaayeen adkakaysa labadaba si loosoo qabto marka dowladda laga rabaa banaanka ganacsiga maadaama canshuur ay bixiyaan ganacsatada iyo shacabka gobolka banaadir dowladda laga rabaa inay qalabka iyada soo iibsato ma aha inay shacabku ama ganacsatada ku khasabto inay goobahooda banaankooda geliyaan taas waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa taasaana ka dhigaysa shareedara ka dhigaysa ganacsatada sidaan ognahay waxaa soo gaarayay maalmihii dambe oo dhan culays kaga imaanaya kooxda nabadiidka ee al-shabaab al-shabaab waxay joogtaa gabagabo waa la dhamaystirkii ay ku jirtaa marka in ay ganacsatada soo wacan ay dhahaan ma gashan kartaan c c t v cameroon ma gelin kartaan xoogaa waxay keenaysaa maxaan ku yidhahdaa culaysay e, saaraysaa maaragtay e, ganacsatada marka ganacsatada lama rabo dowladda culayskii mid lamid ah oo shabaab ah inay iyadana saartay ku qasabto inay gashtaan ma aha dowladda ayadaa canshuur ka qaada shacabka ayadaa la rabaa inay goobaha e, banaanka ka ah ganacsigooda ay geeyaan maxaan ku irahdaa ay geliyaan kaamarooyinka ay geliyaan laakiin in lagu qasbo waxay keenaysaa waa maaragtay eh, eh, arrin sharci dara ah sababto ah qofkan eh, muwaadinka ee soomaaliyeed ama ganacsada ama yuusan ahaanin waxaa maarata xuquuqdiisa ilaalinaya dastuurka dalka ku yaalla dowladdan xaq ugu laha inay ku qasabto kaasini waxa uu ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa cabdisalaan guuleed oo markaasi aan wax ka weydiinaynay amarka ay soo rogeen laamaha ammaanka gobolka banaadir oo ganacsatada lagu amray in ay kaamirooyinka qarsoon ku xidhaan goobahooda ganacsi si looga hortago amni darada ay sameynayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka kudhex barnaamijka falqeynta wararka deegaano ka tirsan gobolka gado ayaa waxaa laga sheegayaa dadka ku nool in markaasi ay wajahayaan xaalad bini-aadanimotii oo adkayd iyadoona degmooyinka gobolkaasi inta badan ay markaasi buuxdhaafiyeen biyaha webiga oo ku fatahay deegaanada maamulkaasi shacabka ayaa waxaa la sheegay in qaarkood ay la-yihiin cuntooyin maadaama ay ka dhammaantay cuntadii ay halkaasi ku haysteen magaalooyinkana ay yihiin kuwo goodoonsan oo markaasi aan isu gudbeynin waxa ay soo tarayaa ama marbo marka ka dambeysa sii kordhaya dhimashada dadka gaajada u dhintay iyo sidoo kale kuwa biyaha ay qaadeen ee gobolka gado iyadoona saacadihii lasoo dhaafay degmooyinka gobolkaasi ay ku geeriyoodeen dad iyo caruur oo markaasi ah la sheegay in ay gaajooyin ama gaajo ay ugu geeriyoodeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maalintii shal ahayd gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo uu markaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam waxaana inta badan ay ka wada hadleen sidii lagu gurmin lahaa shacabka ay saameeyeen fatahaada webiga iyo daadadka xoogan ee ku rogmaday magaalooyinka maamulkaasi meelaha ugu saameynta badan oo fatahaada ay ka dhalatay ayaa maamulka jubbaland uguna khasaaraha badan oo markaasi dadka ugu badan ay ku geeriyoodeen ee eh, gobolka gado iyo sidoo kale ee eh, magaalooyinka maamulkaasi ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa la sheegay in dadka ay xaay dadka ku hayaan magaalooyinka ay daadadka kusoo rogmadeen waxaana sidoo kale la sheegay in dadkaasi ay wajahayaan xaalad bini-aadinimo dowladda ayaa hore u sheegtay in dadka qaarkood oo al-shabaab inay kasoo baxsadaan doonayay ay al-shabaab celiyeen halkaasina ay ku geeriyoodeen siddeed iyo labaatan ruux guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan deegaanada ay maamulaan maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay wajahayaan xaalad bini-aadanimo tii ugu darnayd dadkaasi oo aanan wax samafal ah helin samafaladii ama goobihii samafalku ay ka jireen ay soo gaari lahaayeen ay al-shabaab gabagabada barnaamijka falqaynta ayaa isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaale waxaa la yidhi bahadilkiiyo xadgudubkiiyo fidnada kooxihii badiyey oo beenta caadaystay iyo boobka aadanaha beerbeer waxay ugu dhaceen dab iyo baasiin war waxaa kaloo la yidhi ratibbalaaye ninka reer ahaanta u kala dega walikala dheeray bushukuleel baaha karoon baahana dheriga karoon bilaayana nebida karoon aryamadeeyo buush weelkaan buuxi miyaa soo xusuusata war waxaa kaloo la yidhi bini'aadan ruuxii dhiboo bele ku fognaada wuxuu boodadeeyaba adduun waa beryoo kale eh budda iyo mar uunsow qabriga lama ballaysiiyocallailehe balaayooy in badbaada haysto callaylehe balaayooy ku baahday adigo ku baaqay waa nacas waxaad ka tagtay callaylehe balaayoy markay nabaadu baado callaylehe balaayoy ninkan ku birdhigine ka baxsadayna waa fulay ka tagtay allaylahee balaayooy baroor noqotay guusha allayleh waxaan hubaa beelaha isdilaya iyo dagaalada sokeeye guushoodu inay baroor tahay umaw hadda wax kale lagama faa'iidahaya miyaa weydiihee dadka ku fogaan haday ka heleen warna miyaw bilaayay mayka bulaalaa bilaantoo asaylen saara i barbaarko shal yaraada leeyow aryamadeeyoo farti mayga in la qoray waa la ogyahay warkalmaane waxaa la yidhi isbaysi guud baa nafluhu biliux ku yeeshaaye qof waliya dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye midkaan tiisa boganaysa waa laga korboodaay eh. adoo hiil hiilbidaaye ileen dib u baqooshaaye eh. barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa war horaa waxaa loo yidhi eh. docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaayu ma dirsado walaalkeed ma dirsado walaalkeed intii dunida joogtay doqoniyey dabkaaba aryaa cabdikuusow adiga iyo kuwa kulamida ah xasan aadan mugow cod ka hore maqlay wuxuu yidhi masaajidkaan ku aruuray war xasan aadan iyo loodkiisu markay dadka qaarkood arkaan inay fan iska dhaafaan waa ku saxan yihiin waxaa la yidhi fannaan hees macaan waa inuu suud gorgoriyaa dacas la egeg waa inuu situu ku carragoodaa waa inuu shan jeer maalintii codod sameeyaa dabadeedna facebuga iyo dhigaystaa tuuse waa inuu hablaha tii qurxoon beybiyay dhahoe isaga iyo jacayl bays hayoon kala dhammaahayne cilmikii qabriga seexiyo iilka dhigay leylo inuu soo wajahayuu gabdhaha kula baroortaae inkastoo tigtoogley baryahan laga dacwoohay kuwa raabka tiriyana afkaad kala baqay haysaane jugta iyo batuutooyinkaa laga dhagaystaahe xitaa qaar wax suugaan shabaha kuma laleentaane idinkoo dad waaweyn ahoo shacabka taageersan waayuhu siduu noo bedelay kama hadlaysaane xaggeed hee usii leedihiin waa dhammaystiray warkalamaanay warmahaysiine amniga muqdisho hadda wuxuu marayaa sida amniga caasimadaha ah, caalamka oo kale loo sugo in loo sugo waxa ugu badane maanta adduunka laga isticmaale amniga lagu sugana waxaa kow ka ah kaamirooyinka ganacsatadana waxaan maqlay in dawladdu ku amartay goob kastoo ganacsi in kaamira lagu hor yaro aye festuugi sugitaankii amniga muqdisho miya war mar haddii bajaajii buruuf laysku gees baaro qaraxii bugdhihi jiray inuu baaqdo soo maahan war biyihii qulqulaaya xalma loo helay hayay war ma roobka ilaahay keena madaalo ku eedaynaysaan war magaalada inta badan kaamiradu waa ku xidhan tahay arnimiya wardiga muungaanka buisinta miswiila haafu war ciyaalka xaafadda waxay yidhahdeen lasoo rogmadayo lamiyada durdulayo baliyada madaalan ku dabaalaheenna war weligiin kalemaanay warka waa dhabjistaan sidaad waalan tihiine ganacsatadu boqolkiiba amarkii waa qaateen kaamirooyinkiina waa xirteen shabaabna inay handadaan ganacsatada isku dayeenu ilaa saddex meelood waxaa la sheegay in qaraxan waxba geysani ka dhacay waarkaa maradu inay qabato miyay diidayaan war nalalka lagu horxirtay diidi jireen warwarkaa ku soo boodinina hadda suuqa bakaaraha la sheegay malaayiinta ganacsi oo ka furan konton ka mida in dukaamadoodii xiran yihiin waxaana iga soo baxday halkaa ah. dukaamadaa in kooxdu lahayd sababtuna waxay tahay malaayiinta ganacsiyo bakaaro iyo suuqyada kale ka furan waxay u hoggaansameen kontonka rabta inay diiddo amni maahana waa mabda yaa may ka daba qaxan mugaxay inoo wareeraayaan yaa hadday ka daba qaxaan yaabu aale wax uga gadahaayahe warbow khawaarijta ama bakaar ha joogto ama buurta ha joogtee hadda waa la baabin waar suuqa waa heenaya hargaysa shabaab kuma ganacsan karo uraqlow mayse soo dhaafiseen warwaraaba godkiisaa la degaahaa la yidhi warbow taliishub hadda wuxuu yidhi meel ay ka yimaadeen ku laabteen war kalemaanay war mahaysaane ra-iisul wasaare xamse abdi aar kismaayow dika yidhi kismaayo ii karbuunadaada ma lagu soo dhoweeye qaaran aan sugaynayow sarreeyow xamsow soo dhowow baan ku niri ma dhehenoo ma ku sii dareen eh. dirigax alla dirigax eh warbow hadda buntland goormuu booqanahayaa igawalle somalilan ma aqbalaysa inuu gooja tago warwarka naga dhex gelinine ra wasaaraha kismaayo si weynaa loogu soo dhoweeyey maamulka jubbaland oo madaxweyne axmed madoobe horkacayaana soo dhoweeyey wejiga saddexaada dagaalka shabaab miyaa laga bilaabay warwarka ku soo boodina ra wasaaruhu dagaalka khawaariijta iyo fatahaaduu u tagaa meesha hadda tala rug cadda oo dhexinka timi u raarici dhagaa ma la yidhi intiisan siin dhibaata aaftiyoona awra daaqeenka yaray warmadaya warmaya sida jubbada dhexe dad masaakiinahoo doon uga cararayay daadadka ayaa shabaab surankaay ka bixi waxay lahaayeen inta u istaageenay xabada ka horgeeyeen kadibna nafta oraday kugu aamin dadkii intay cararayeen addoontii la qallibantay soddon qof dad gaarayaana ku dhintaa layidhi halkaa hadda ummadda allaha badbaadiyo khawaarijtana rabbi ka qabto war shacabkii jubbada dhexe ma khawaariij iyo daadaa isu celiyey war soon laguma odhan intaan isku jeedayba cadaawuu naga jid helay jidgooyay noo dhigteen jamaama beeraha ku yaal ma tago ruuxii jantaa war ma haysiina madaxweyne xasan sheekh beriga aqalka sare u tega u yeehay war madaxweyne farmaajo aqalka sare ma hortegin warba muxuu taga cabdi xashi luqunta u galay aryaadhaha warka iga dhex gelina madaxweynuhu eh. abaalmarin noo guddoonsiiya sinatarre la yidhi waa dadaaleen warkow shala sheegana waa ku celiyo furuntaan ku naqaha ahow yidhi sinatarradana waxau ka codsaday inay dagaalka shabaab ka qayb qaataan hadda meel la fadhiya lama jooga idinka xaa idindhiga horta waar cabdulla waama somalilan la ixtiraafay ubow waaqlo muuse bixiso ma ixtiraafsanaa waragwaanjaajuuma wuxuu yidhi mucaaradkii waa shiriyo mujaahid muuse iyo muxuu yidhi faysal iyo mm wasiirraya mudanayaal maraykan u yeeray baa madaarka ka dhoofayiyo ma layna aqoonsadiiyo waxaa ku mashquulabaa mirqaan lay odhanaya urur mahaysaane eh. duleedka muqdisho dhulka kaawada laga soo qodo eh. maleeshiya dadka ku dhibta isbaara dhiga jirtay eh. maanta ciidankii xasilinta gobolka ka adeegtay jooga walsinka waa ay jiibsada iyo ereyna war wowla weyne kaawadu sitiinka waarda lagu jidi jiray maaha war waaqlow kaawiyadduso middaad wax ku feeraysatiin maahan aryaadhaha lamadiinuba wax ma kala ogidina kaawo guryaha lagu dhistaa dhulkaana laga soo qotaa warwarkaa iga dhex gelinina waxaa la yidhi nin kastooo iswaalwaali heli jiray waabiyaa helaye dembi wiilkii geystaba haddaa wiishla kacayaae shuutaa wareegtiyo mar hore waarankou jaraye iska suga mooryaan baan wallee xamar ku waarayne wayhee ku daaye wadadeed maraysa arbowa majili baa u socotaa baa lagu tusahayaa eh. war kalamaanee war ma haysiin markuu madaxweynuhu khudbadda u jeediyey baarlamaanka mucaaradku wax badanay ka qoreen war kuwa tuwitter iskugu tegayoo madaxweynaha dhaliilayoon warkooda dhagaystay waxay dhaheen koow timihiyaa ku baxay siddeetan guhow gaaray laba jeeruu madaxweyne noqday gacantaa u shakaalan hadda hadduu intaas yahay maa meel ka fariisto ummadda qurbawa kuwa kale arkaya waxay yidhaahdeen filinkan xasan shiikha xisbigiisu wata wax dan inooguma jidho waarna kuwa kalen arkaya waxay lahayn imanka ixtiraafkii inoogu dhowya kuwii u darnay waxay dhaheen musuq maasuqa kama hadlin ma faraxsaneen loomana sacbinin war kuwaan lagu dhegaysana waxaa ka dhimanaa warkooda ma shigshigin firinbilan laguma yeerin war anugu waxaan arkay kuwa dhaliilka dhigaya dagaal maalin dhoweed dhacay shan kaliya al-shabaab looga dilay waar shantuba maanay cadow hadhay ahayn war xildhibaan kulana wuxuu yidhi waadaan joognay shabaab hadday ka awood badan yihiinawoodaywar xildhibaan kullane eh. degmada afarta muddo meeshay ku taalla ma sheega ilaa hadda warfaad yaasiin wuxuu yidhi eh. xasan shiikh waa madaxweynihii ugu horreeyey eh. ee si dimuqraadi ah xilka uga degey kadib isu bedelay qabqabla dagaal war cabdikuuso wuxuu sii raaciyey saan u joognay aan hal mar waxaan aragnay isagoo qori wato mariina dhex taagan laakiinse waxaan la yaabay huteelka madaxtooyada u dhow markay ku soo weerareen sooma hadal qaadin warbanikismawalahadashiriif buu ahaa war ninkii sakda dhexe la weerarayna cabdishukuur buu ahaa war adinku ikhyaar tagtayoo istires ku dhacay dhacayoo siyaasadda isku mashquulinaysa ha ku wareerinine kuwa hadda jooga wixii ka qaldan sheega aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how ninteegay oon wax ku teerayn howltaallaaloola taashama nintegay oon wax ku teerayn howltaagan loola taashama warabarafo gaaxsho gabiye wuxuu yidhi godob lama tacbado maalintuu talin adeerkaaye xukun taxaddi gaystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabadou bannaanee qurihii waa turkiga aade bal tartiib socday meesha waa laga tegayaa warawaan xaajaad afqaloocba wuxuu yidhi eh. iyana waa tabaalaa wakhtiga taynu aragnaa war adinkoo waxba isdaalin eh. webiyada madaalaan eh. ku dabaalahayna badweeya nimaan dabaalbaarano webiyada madaalaan ku dabaalanayna fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo